على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kole kitaabkii marka la eego muqadimadii dee waan soo dhammaynay imika axaadiistii kitaabku inoo bilaabmayaan ama kitaabkii gaar ahaan magacan sixada xambaarsanaa kollay imaka ee saxiixu muslim taasi muqadimadii hordhacii bahayduu inoo bilaabmi doonaa waa habeenno kooban waxaan haysano saacadduna dee waaba saacad adigu markaa kollay habkan ku wadi doono asaaniid iyo rijaashoo badnaan doona bal habeenkiibaa sanad keliya asaaniidda kamida ah ama dhabuunbaaban ku yar joogsan doonaa inta kale kol hadday soo noqnoqonayaan ruuxa dee marmar un inoo imanaya mooye dadka inagu soo noqnoqonayana si kitaabkuu socda waan iskaba dhaafi doonaa xagga matiga xadiidka duruq dhowra ama riwaayaad dhowruu soo celiya haddii mar riwaayo la laqbeeyo ee kuwa kale ee ta uu la imanayo mutaabacaadkii iyo shawaahidda uu laba imanayo inta badan ee ama alfaadaha yar ziyaadada ah mooye waxyaalaha kale ee kollay dee uma baahno joogsi kale uma baahno bal waatan ku wadi doono yaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala bismi illahi araxmaan araxiim kitaab liimaani iimaanka kitaabkiisii weeye albaabku miyan furan dumarka iimaanka kitaabkiisii weeye baabu bayaani aliimaani walislaami walixsaani wa wujuubi aliimaani biihbaati qadari illahi subxaanahu wa tacaala adakani baabu bayaani aliimaani iimaanka iyo walislaami iyo walixsaani ixsaanka caddayntii bal iyo dee maxa ay yihiin iyo sharaxoodii ama tafsiirkoodii buu baabkeedii yahay iyo wa wujuubi aliimaani in la rumeeya waajibnimadkeed biihbaati qadar illahi subxaanahu wa tacaala ilaahay qadarkiisa dee inuu markaas sugitaankiisa la sugayo ama dee qadarkii laba rumeeyo taasi iyaduna inay waajib tahay bal arkaantii iimaanka ay kaba mid tahay wa bayaani daliili wa baabu bayaani daliili daliilka caddayntii baabkiina weeye wixii u daliil calaa tabari berinimada laga beri noqonayo miman shaksiga laa yu'minu aan rumaynayn bilqadari qadarka aan rumaynahayn waiqlaad ilqowli macnaa qowlka iyo wax sheegitaanka wax laga sheegaye la hadlayo fii xaqi isaga xaqii aada loo adkeeyo waana hadalka ibnu cumar aan arki doono waxaa imika inoo yaalmidi waa kitaabo kitaabu liimaan abwaab fara badan buu kulansan doonaa oo dee marka la eego taqsiimka in aan eegno uu u qeybsan yahay sharaxa nawowi markaa dee dabcadan matniguna uu laba socdo mujalladka hore oo dhan isagaaba qaadan doona kitaabulimaan buu qaadan doonaa baabku laakiin waa baab gaare laakiin horaan usoo sheegnay oo kitaabkan bukhaari muslim wuxuu kaga duwayay kitaabka bukhaari abwaabta marka la eego ama kitaabka guud ha noqdo sida kitaabuliimaan oo kale ama abwaabtan dee iyagu gaargaarkee dee abwaabtan markaa badnaanaysa ee kitaabka dhexdiisa ama kitaabkii uu ka koobnaanayo bukhaari isagaa dejiyey waa isaga matalan taraajimtiisii uu isagu dejiyey ee uu doortay weeye tana laba yidhaha fiqiga bukhaari taraajimtiisuu kuba sugan yahay laakiin muslim taa waa ka duwanya horaan taas kitaabka hordhiciisii horaan kusoo sharaxnay oo taraajimtaan arki doonay kuwa waaweyn sida kitaabuliimaan oo kale ama kitaabu salaad oo kale kollay kitaabkay la socdeen oo de waaba imaamkaabaan u tiirinaynaa inay tahay markaas isaga cunwaankiisii ama tarjamadiisii laakiin abwaabtan badnaanaysa walow kitaabku tartiibsan yahay axaadiidtiina ay dee intii isku baab ahaydba ay israacsan tahay laakiin abwaabtani waa ka dambeeyeen muslim oo muslim ma dejin qolooyinkii kitaabka sharxay baa adugu markaa iyagu dee alhaaba walow kitaabku uu kitaab mubabawaabayo weliba si fiican u tartiibsan yahay haddana waa canaawiintan iyo abwaabta dadkii ka dambeeyey bay tabwiibkooda tahay inta badanna tan shuhurowday aad loo isticmaala dee anigu sharaxii saabanaysaa xataa mutuunta kale la madbaceeyey iyo sharxyada qaarkood laba socotaana waa imaam nawowi tabwiibkiisii marka waxaan leenahay kitaabu liimaan waa muslim laakiin baabu bayaan aliimaan walislaam baabkan dheer oo kale waa tabwiibkii imaam nawowi weeye ee maaha tabwiib muslim leeyahay maaha kitaabkuna guud ahaan waa saasun kutubtaa waaweyn mooyaane abwaabta kale faraa badan ee kitaabka dee waxweyn aan ku arki doono ee kutubta waaweyn ee markaa hoos imanaysa inta badan waa tabwiibkii nawowi weeye bal markaa taasna waa horaan usoo sheegnay isugu soo baraarujinay kolkol waxyaala mulaaxadaad halkaa jirana waa ta aan sooba sheegna markii hore aan soo sheegnay dee hadday markaa waxyaala yimaadaan markaa dambe ayuumaan arki doonaa meelaha qaarkood ee ay leeyihin bal dee yar mulaaxadaad baa jiro kolkol xadiidka imanaya baabku way kala waasaxsanaan karaan oo kolkol quyuud iyo waxyaalo aan ku sugnayn xadiidkiibaa baabka raaci karta waa meelo qaarkood ee taas insha allahu tacaala markaan meelaheeda aragno ayuuman eegi doonaa bal waxaan leenahay taasun ha la ogaado abwaabtani maaha tabwiibkii walow kitaabku mubawab yahay laakiin haddana tabwiibkiisii maaha iyo taraajimtiisii qaala abulxusayni muslim bnu lxajaaj alqushayriyu raximahu llahu tacaala wuxuu yihi abulxusayn waa kunyadii magaciisna waa muslim bnu lxajaaj alqushayriyu waa nisbadiisii waana reer carab ahaa horenan laakiin taa uga soo hadallay markaan muqadimaadkii ama madkhalkii soo wadnay dhowrka habeen nagu qaatay nisbadani ma nisbo uu reerka miyuu kaba dhashay oo dee culimmada qaar ay qowlkoodii ay tahay ama in badan mise waa wala ahaanuuna reerka kaba dhalan ee carabba ma ahayn taa hore ayaan deeta usoo yartaabanay ebel waa arrinkii horeynu soo maray alqushayriyu raximahullah wuxuu yidhi haddaba imaamkaasi bicawnillaahi ilaahay kaalmadiisa ayaa nabtadi uu bilaabaynaa <clears throat> dee kitaabkii la weydiistay inuu dee ururiyo alifo taas baan ilaahay kaalmadiisa iyo cawnkiisaan ku bilaabaynaa wa iyaahu isaga uun cid kale maahe waa ilaahay uun baaban nastakfii aan kifaayo aan ka dalbaynaa isagaan weydiisanaynaa inuu dee wixii dee muhimaad iyo wixii umuuraha iyagaba isagu ee wax weeyaan noo dhammeeyo wixii aan ka cabsanayna naga kaafiyo bal kifaaya iyo waxyaalahaas naba siiyo wamaa tawfiiqunaa waafajinteennu ee wixii toosnaa iyo wixii sawaabka ahaa layna waafajiyaana ma ahanin ilaa billaahi jala jalaaluh ilaahum baaba tawfiiqa leh isagaanan weydiisanaynaa ka rajaynaynaa ka dalbaynaa tawfiiq marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaalaa xadaثnii abu khaysamata زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna wakiicu can kahmasin can cabdillaahi bni buraydata can yaxya bni yacmara xa waxadaثna cubaydullahi bnu mucaadin alcambariyu wahada xadiiثuhu xadaثna qaala xadaثna abi qala xadaثna kahmasun can ibni buraydata can yaxya bni yacmara qaala sanadka mancaawa casharka intiisa kale kaga wada kaaftoomaya un inaan in yaryar eegno la ladaa'ifta kuma sugan sanadka hore waxaynu usoo sheegnay oonu soo sheegnay baa laguna ogyahay muslim inuu xagga marka la eego isnaadka iyo bal suu dee ama alfaadihii sheekhyadiisa u ilaaliyo hadday noqoto kelimaadkan kelimaat uladaa la yidhaha sida xadathanii iyo can iyo kuwa aan arki doono iyo bal maalan daqaa'iqda xagga isnaadku leeye matniga uu leeya taxarigiisa qaybtaas iyo ixtiyaadkiiyo waraca inaan cid kula midiba jirin oo xataa bukhaaritaa aanu kulaba mid ahaynoo halkan uu aad iyo aad cinaayo weyn iyo ihtimaam weyn iyo ixtiyaad weyn uu laba yimaado sheekhu sanadkan wuxuu ku bilaabay abu khaytamata zuhayr ibnu xarbin maanta waxa weeye ninkani waa inagu badnaan doonaa sheekhada ee waaweynna ka mid weeye waa raggu axaadiistooda badsaday bal dee labaad baabuu noqonaya horena waxaan u soo sheegay toban sheekhoo sheekhyada ugu badan kitaabka ah marka la eego muslim sheekhyadiisa ninkan kun iyo laba boqol oo xadiid inka badan buu ka wariyaa marka waxaan leenahay ee kitaabka waxa weeyaan waa haaliban kasta waa jiri doonaa waa jiri doonaa abu khaythama zahayr ibnu xarbin waana nin imaama dadkii atbacu taabiciintii la kulmay isagu taabici maaha atbacu taabiciintiina maahay waa dadkii ka dambeeyey laba kulmay raggoodii ugu waaweynaa ah imaam axmed iyo dabaqadiisii bal ninka waxaan leenahay waa nin inoo soo noqnoqon doono isaga dhib yaraan baa u xafidi doontaan sababtu ninkaa kun xadiis wax ka badan muslim ka warinayo bal raggii ugu badsaday ahaa waxaa dee malaa ibnu abi shayba abubakar unbaaba kaba badan waxay noqonaysaa dee waa nin nagu soo noqnoqon doonee bal hatan waa ninka ugu horeeya abu khaysama suhayr labaad baa jirto aan sanadka laakiin intaa inta ka dambaysa ku arki doono isaga aan arki doonaa zuhayr ibnu mucaawiya la yidhaha lakiin mid kasta dee waa abu khaysama labadoodaba ay tahay kunyadu wuxuu yihi xadaanaa wakiicun wakiicna waa imaam waa dee kolley malaa inteena badani waan xafidsanahay shicirkan shaafici laga soo naqliye shakawtu ilaa wakiicin sua xifdi waa imaamkaas weeye kolley imaam axmed iyo dee a'immada iyo dabaqada sheekha u ahaa wakiic ibnu ljaraax waa nin imaamo ah. muqadimadii baan kusoo marray ee waxaa caawa cusub can kahmasin kahmas kolley nin axaadiidiisu badantay maaha tobaneeye xadiid kama badnaanayo kitaabka o dhan wuxuu ku leeyahay kamas ibnu xasan ayaa la yidhaahaa waana nin taabiciintii raggii ugu yaryaraa ugu dambeeyey kaba mid ah marka la eego kutubtan usuusha ana wax magacan leh waa magac naadirah kamas waxa la yidhaaho laba ninuu baaba jiroo midi waa isaga waana nin hiqaa ah isagu nin kaloo kahmas ibnu isaga kahmas ibnu xasan baa la yidhaha kahmas ibnulminhaa la yidhaaho oo ninkani waa taabiciya isagoo atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mida kitaabka bukhaari unbuu weliba meel keliya ayuu kaga sugan yahay xadiid weliba nin kale lama socdo wax kale kuma laha laakiin muslim iyo meelaha kuma laha kutubtan kale xataa umuhaadkana meel kuma laha ninkaas baa isaguna jiro kahmas ibnulminhaal la yidhaaho kan waa kahmaskan keliya ayaa dee inoogu suganba balbukhaari baa ninkaasi soo raacay isna weliba meel keliya ayuu dhacay isagoo weliba nin kale la socdo ujeeddadu maaha raggii saxiixa raggii keligood wax laga warin karay sarreeyey ama dee axaadiisoodu ay heerkaa sare joogtay maaha ninkaas ninkan lakin waa nin hiqaan kaxmaskaa muxuu yihi can cabdillahi bni buraydata can yaxya bni yacmar cabdillahi bni burayda yaxya waan dambaysiinaynaaye wuxuu ku noqday sheekhu xa xadana sanadkii markuu inoo dhameeyey qaybtii hore oo dhan waayo taabi saxaabigii iyo unbaaba hadhay iyo dee laba saxaabiyo xadiidka istaba gelaya ayuu doonay sheekhu sanad labaad inuu xadiidkii haddana sheego intaanu matnigii sheegin markaasaa xa'dani waa litaxwiil oo sanadkii horea laga guuraya intaan matnigii la sheegin oo sanad kalea loo wareegaya waana la aqriyaa siaan u aqriyey marka muxuu yidhi وxadaثna cubayduالlahi بn mucaadin الcambariyu wahada xadiiثuhu qala xadaثna abi qala xadaثna kahmasun waxa uu nin labaadoo sheekhyadiisa inuu muqadimadii kusoo mardhaa jiro cubaydullahi bni mucaadin alcambari waa nin hiqa ah isaguna dabaqadii zuhayr weeye waxaana laakiin cibaaru sheekhu raaciyey wahada xadiidu waa ixtiyaadkii muslim iyo waraciisiio labadan sheekhee abumarkaa abu khaysamo iyo cubaydullaahi bni mucaad buu xadiidkan inoo soo socdo ka wada warinaya haddaba laakiin dee midba gaar buu ugama wariyaye alfaadaha macnaha way wadaagsadeen alfaadahana inta badan way wadaagsadeene laakiin waxyaale ay ku kala duwan yihiin baa jirta labadii laftina ma soo wada dhiganayo marka muxuu leeyahay wa hada xadiiuhu waa xadiidkan ama lafdiga inoo soo socdaa waa riwaayadii cubaydullahi ibni mucaad oo markaa lafdigu inoo soo naqlinayaa lafdigu waa isagoo halkan ka cabiray oo kale walafdu licubaydillaahi isagoo yidhaaha uun oo macnaa lafdigii zuhayr ma aha ee waxa la wadaagsado alfaado badanna ha ku kulmeene laakiin waxyaalo u dhaxaynayaa jirto oo lafdigan soo socda waa lafdiga cubaydullaahi bnu mucaad aan kaba maqlay intaas bay wahada xadiiina waana ixtiyaadkii muslim had iyo goor waa caddeeya cidda lafdiga leh marka muxuu yihi cubaydullaahi xadaanaa abi aabihii oo isaguna dadkii adigu atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraayoo nin hiqoo qaadin ahaa mucaad ibnu mucaad baa la yidhaahaa ayaan ii warramay ninkii halkay ku kulmeen waa halkan wuxuu yidhi xadaanaa kamasun arrin kalena way u yar dhexaysaayo tii hore waxay ahayd xadaanaa wakiicun can kahmasin can cabdillahi bni buraydata imika halkan maxaa dhacay xadaanaa kahmasun halkii cantaas baa xadaanaa ay tahay lafdigan uu leeyahay cubaydullahi bnu mucaad aabihii uu kaba warinayo markaa kahmas muxuu yihi can ibni buraydata markii horea la yidhi cabdullahi bni buraydata waa ninkii uun ee laakiin waa la ibhaamiyey maanta ina burayda weeye waana cabdullaahi waayo nin kalena waan arki doonaa haddii aa layidha ay walaalayiin oo sulaymaan la yidhaha mataanana way ahaayeen aabahooda waa saxaabigii jaliilka buraydat bnu lxusayb waa laba nin taabiciin oo hiqaat ruwaad ka mid oo sulaymaan baa mid la yidhaha midna waa cabdullaahi baa la yidhaha marka waa cabdillahi imaka warinaya waa ina buraydaha hore oo haddii imanka riwaayadaa hore aanay inoo caddayn can ibni burayda labadaba u ixtimaalla sulaymaan iyo dee labadooduba waana isla dabaqo waxna way wada wariyaane can yaxya bni yacmar yaxya bni macmar waa nin adigu faqiiha adiibha aad u fasiixahaa qaadina bilaadii khuraasaan magaalooyin kala duwan oo kaba mida kaba noqday kollay waa meel uu isaga fogeeyey xajaaj baa markii hore halkaa u fogeeyo qutaybat ibnu muslim halkaa joogay ayaa intuu aqbalay baabu dee qaadi bilaadaa kaba noqda waa nin fasiixo adigu hiqa ah adiibna ahaa oo waxa weeyaan taabiciintii kaba mida dhexe qaala wuxu uhi yaxya bni yacmar kollay sanadkii wixii aan ka yar odhanayay waan idhibe kaana waxa ahaa awala man shaksikii ugu horeeyey oo qaala ku qowlay fi lqadari qadarka waa qadarka macnaa waa anfintiisa waa fii nafyi lqadari weeye qadar inaanu jirin oo qadarka anfiyey oo nafyiga qadarka ku qowlay bilbasrati magaalada basro la ydhaah macbadun iljuhaniyu ninkaa macbad la yidhaaho ee reer juhayna macbad ibnu khaalid baa la odhanayay waana nin taabiciya ninkaasaa ugu horreeyey oo waxaa adigu macnuu yahay kollay basro markii dambe wax ku badan buu noqdayba arrinkaasi ku ayuu noqday ninkan macbad ibnu khaalid aljuhani xajaaj baa waqtigiisii dilay oo waa nin la dilayba ayaa wuxuu leeyahay nin ra'yigan markan dambe dee faafay khaasatan isaga camr bnu cubayd baa kaba qaato markii dambena adigu yar faafay basre markay noqoto waayo basre waxaa lagu yaqaane waa arrin lagu yaqaane oo ah xagga qadarka inkaarkiisa ama anfintiisa macna waxay anfiyayeenba waana qulaadii qadarka weeye waayo raggan culimadee ay dee kutubta ruwa taraajimtaan ku aragno waxaa lagu sheegay ama lagu dacniyey qadar inta badan taas noocan may ahayn oo qulaadaa may ahayne waxay inkirayeenba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waxaan dee dhacaya ee kownka dhacaya ee dadka afcaashoodu kaba mid tahay uu hore usii ogaayo cilmigiisii asaligaa inuu kuba sabqay inkirayeen waxay ka dhigayeen markaasuunba cilmigu inuu noqonayo wax hore oo dee ilaahay qadaray cilmigiisii asaligaa ku sabqo umuurahaasi inaanu jirinba taasna waa gullaadii qadariyada raggan culimadee tan ay kuba sheegaanba sidaa iyada taasna dee qataadiya amhaashoodna ah iyo kollay noocu nooc kale ayuu ahaayo kan muctasiliya ay qabeen oo cilmigaa hore way sugayeen ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisaa hore way sugayeene laakiin waxay kaba dhigayeen addoonku wixii shar ah inuu isagu samaysanayo abuuranayo oo dee ilaahay subxaanah watacaala aanu dee ka isagu kaasna khalqaya aanu ahayn khayrka uun mooye waa tan marka dambe ee iyagu qowlkii muctasila ahaa qolooyinka qadar laguma sheego ama lagu dacniyana qowlkooda ahaa laakiin hadalkani waa qulaatulqadariya waxay odhanayeen waana ninkii ugu horreeye taa bilaabay buu ahaa buu leeyahay ee dariiqii dee ahlalxaqa ay ku sugnaayeen isagu khilaafay walow la yidhaaho dee nin noo saaren adigu kuwa kalu kaba qaato malaa nasaariya waxyaalo ahaa marka wuxu uhi taaso ujeedadu maqaaladii dee waa nin marka la eego cilmi dalabkiina lagu yaqaanay rag kaloo isagina taas waana maqaalo markaa dee tafaaftay fandalaqtu waan tegay buu yidhi waxaa odhanaya yaxya ana aniga iyo xumayd xumaydu bnu cabdiraxmaan xumayd bnu cabdiraxmaan ilximyariyu ayaa tagnay waxay dee ciraaq bay joogaan markaa basraa la joogaa waxay u soo kaceen dee markaa maka ayay u soo kaceen oo waa kan xaajayna xaalaan nahay kuwa xajaya aw muctamirayn oo ama cumray u soo baxeen ama xaj bay uba soo baxeen labadoodu waa isa soo raaceen xumayd ibnu cabdiraxmaanna xalaytaynu soo intii meelihii ugu dambeeyey muqadimadan ku soo aragnay waana ninkii aan lahayn marka la eego abu hurayra maaha ragga kale abu hurayra hadduu wax kaba warinayo xadiid keliya ayuu kutubtan usuusha umuhaadka kuma leeyahay dee waxa weeyaan kollay bukhaari kumaba laha oo iyada xadiidkaasi kuma jiro e waa muslim iyo qolooyinkan kale asxaabu sunanta waa xadiidkii ahaa soom waxa ugu fadli badan dee ama e waxa weeyaan soomka bisha ilaahay muxaram rabadaan dabadeed ee salaadna salaada habeennimo xadiidkaas wuxuu abu hurayre ka warinayo laakiin kan dee imka xadiid abi hurayre inooma aha arrinku wuxuu ahaa marka xumayd abu hurayre kama warinayo xadiidkaasunbaaba jira e nin kale xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf la yidhaah baa jiro isagoo abu hurayre isagoo axaadiid kala duwan kaba wariya marka faqulnaa waxaan idhi way isa soo raaceen arrintanna waa wax soo baxa baxoo soo kordhay faqulnaa waxaanu nidhi low laqiinaa haddaan la kulanno axadan axad min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisa kaba mid ah dee waqtigaasna haatan waa asxaabtii yaryarayd baa joogay ee raggii waaweynaa saxaabadaa way dhinteen fasa'alnaahu aanu weydiino oo marka aan weydiino ama yaquulu waxay ku qowlayaan haa ulaai kuwan waa macbadiyadee asxaabtiisu dee asxaabtiisu xaggan qadarka iyo inkaarkiisa iyo anfintiisa bal taa aan weydiino lakaan axsan saasaa fiicnaan lahaydoo macnaha wuxuu leeyahay waxaa dee iyagiibaa waxay jeclaysteen bal haddaan lowda uba kaba dhigno ay ku tamaniyayeen inay la kulmaanba axad saxaabadii ka mid oo waxyaalahan kusoo kordhay beledkoodii ee qadarka inkaarkiisa ay weydiiyaan taas buuli waana kuwan yimi oo dee saxaabadiina waa lasii joogay walow dee markaa rag odayaala raggan joogay ahayen lakiin waa saxaabadii yaryarayd markii hore ayaa dee sii noolaa fa lanaa waxaana la waafajiyey oo ujeeddadu aanu la kulannay oo ilaahay subxaanah wa tacaala na waafajiyey cabdullaahi bni cumara bni alkhadaab cabdullaahi bni cumar unbaaba laba kulannay daakhilan xaariya isagoo gelaya almasjida masjidkii u gelayo wey oo bal waxa weeya waxaan lasoo waan la kulanay uun cabdullaahi ibni cumar baan la kulanay oo ilaahayna waafajiyey la kulankiisa <coughs> marka ay la kulmeenna dee masjidkii waaba dee maka ayuu sii gelaya waayo xaj bay u yimaadeen ama cumro faktanaftuhu waan hareereeyey ana aniga iyo wa saaxibii saaxibkay oo dhacnaayadaan ka marnay waaba tan uu inoo sii fasirayo markaa igtinaafkiibaa kana axadunaa midkaayo mid ah labadoodii dee mid ahaan can yamiini xaggiisii midig ayaabu kaba maray walaakharu kii kalena can shimaali xaggiisii bidixo markay cabdullaahi ibnu cumar laba kulmeen ayaa labadoodan wada socday waa yaxye iyo xumayd ayaa cabdullaahi ibnu cumar bay midig iyo bidix ka kala joogsadeen ama ay kaba mareenba ikhtinaafkuna waa taasoo macnaa sirna fi naaxiyati axaduna can yamiini walaakharu can shimaali fadanantu waxaan u maleeyey buu yidhi ana saaxibii ninkan kale saaxibkaygaa ah waa xumayde yaxya hadalkii wata sayakilu inuu wakaalanayo daynayo alkalaama hadalka ilaya waayo kollay nin fasaaxo badan buu ahaayo oo yaxya waa lagu yaqaanay fasaaxada waana nin naxwiya oo xaggan aad mubaris ugu ahaa cilmiga naxwadana mubaris buu ku ahaa waana nin faqiihoo adiib ahaa taas bay ahayd oo malaa dee xaggaa bastada lisaane uu lahaa ayuu yidhi aduu hadalka kuu daynayaa su-aasha aduu kuu daynaya taasaan u maleeyo ujeeddadu waa wuxuu isagu u bilaabo hadalka ugu hor bilaabay oo wuxuu yidhi kolley waa kuu daynaya faqultu waxaan idhi abaa cabdiraxmaani waa kunyadii cabdullaahi bni cumar ayaan idhi abaa cabdiraxmaanow innahu sha'niyee qad dahara waxa muuqday qibalana waa dhinacayaga waa xagga aan joogno iyo naaxidayada ka soo baxay oo kaba muuqday <coughs> naasun dad baa soo baxay dadkaasoo yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka aqriyaya waa dad qur'aankii yaqaana bal ku dadaalaya oo aqriyaya <coughs> wayataqafaruuna alcilma cilmigana tatabucaya weeyaan oo dalbaya cilmigii oo dee waa dad tatabucaya cilmigii ku dadaalaya dalbaya yataqafaruuna iyadoo qaafta la horraysiiyo fa'da laga horraysiiya yadlubuuna wayatatabacuunahu ama way urursanayaanba waxaa kaloo iyadana laguma wariyay halkan yatafaqaruuna oo fa'da la horraysiiyo labada macnoba waa saxiix bay yidhaaheenoo yatafaqaruuna haddii la cilmigay aad ugu xeel dheeraanayaan kiisa qaamidkee qarsoon bay baxsayayaan oy la soo baxayaan weeye oo ujeeddadu waa dad cilmigii ku dadaalaya dalab cilmiya ihtimaamkii leh dee had iyo goor dadka caynkaasee dee aada dadaalkaa lihina dadka caamadaha way ku kadsoomayaanba waxyaalahay odhanayaan iyo maqaaladoodii koladii ijtihaad iyo dalab iyo taa lagu garanayo hadalkoodii baa la aqbalaya arrintanna markaa dhibyaraan bay dadkii ku dhex gelaysa ku faafaysaa looga qaadanayaa dadka caamadaha kaba qaadanayaan waana umuuraha uu doonayo dee inuu bal waxa weeyaan hagaag uga jawaabo inuu hadalkii jawaab yaro kulul koobanun aanu siinay bal arrintay u sheegayaan inuu u fiirsado waayo waa arrin faafaysa dad sidaasi ay laba yimaadeen dadkii ku dhex faafaysa oo bal matalan u baahan ee dadkii saxaabadii waaweynaaye markaa joogay inay ka hadlaan oy bal arrintii si fiican ugaba hadlaan wayataqafaruuna alcilma wadakara waanu sheegayoo min sha'nim macnaa yaxyaa sheegay min sha'nim hadalku isaga inoo socday yaxyaa hadalka watay oo waa kan eh, laakiin cibaaradan wadakara min sha'nim cibaaradii yaxya ma aha waa ciddii ka dambaysay waxaa la arkaaba ibnu burayde inuu ibnu burayde inuu yahay oo macnaa wadakara wuxuu sheegay yaxya min shanihim waa qolooyinkan shanigoodii oo macnaa ama ijtihaadkoodii cibaado iyo ijtihaadkoodii cilmi iyo waxyaalaha caynkaasa oo intan aan dee marka hore uu sheegay aan ahayn buu sheegay oo ujeeddadu waxyaalo kale ayuu sii sheegay oo shanigoodii ah waaba isagoo ku sifeeyeyba dee cilmi iyo alijtihaad fi taxsiil iyo alictinaa'i bih amase dee wuxuu sheegayba shanigoodan waxyaalahan ay laba yimaadeen iyo umuuraha wax kuba tacalluqsan waxaa kaluu sheegay wa annahum iyagu yazcumuuna inay sheeganayaan oo iyagoo ay ku qowlayaanba dee allaa qadara qadar inaanu jirin wa ana alamra arrinkuba unufun mid la bilaabayo oo iminkun dee mustanafa inuu yahay oo ujeeddadu qadar iyo cilmi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo horeeyey oo waxyaalahan dhacaya waxyaalaha la samaynayaba u horeeyey iyo taqdiir horeba inaanu jirina arrinku uu yahay wax markanuu markaa uu dhaco ama laba imanaya dadkiina iyagaa ah, wixii laba imanaya ay laba imanayeen ee uu ilaahay subxaana watacaala cilmigiisuna markaa noqonayo tacala allahu can dalika culuwan kabiira de waxaan leenahay waa gulaat markaa qadariye qowlkood waa nimankii dee falaasifaya waa qowlkii loo nisbaynayey ee dee qadariyadan kale ee markan dambe ee rag culimo aana loo nisbeeyey qadarkaas iyaga qowlkoodii kani mu ahayn laftigan unufna macnaa waa mustanafun oo waxaaba la yidhahaa rawdun unuf bal kitaab baaba la yidhaahaa macruuf oo mashhuura oo madbuuca suhayli leeya imaamkaa la yidhaha alrawd lunuf marka ujeeddadu rawdun unuf waa beerta aan weli la daaqin taas baa la yidhaha dee rawdun unuf oo kale haddii la yidhaha ka'sun unufna waa weelka aade intuu buuxo weli aan waxba laga cabbin taasoo kale ayaaba la idhahde kitaabkiisaasna waa wuxuu ku sharxay siiradan ibnu hishaam ayuu kuba sharxay arawd lunufona kitaab macruuf waliba xagga khaasatan kelimaadka luqadiyo marka masaa'il luqa oo kala duwan uu baxiyo aad iyo aad ugu fiican nin dhalana u ahaa dee xaggan buu laakiin aad luqawiyo cilmiga naxwi iyo luqadana aad ugu horeeya ayuu ahaa toddoba mujalad baa lagu madbuceeyo oo madbucaysayo iyadoo la taxaqiijiya bal markaa arawdul waa le arrinkuba waa wax imika la bilaabayo macnaa cilmi ilah sabqaynama jiro dee qadarkuna waa inoo soo socdaa haddii ala yidhaaho kolley qadarkuna waxyaalaha dee uu ama yahay de maraatibta qadarka culimadna ay kaba cabiraan waa ilaahay subxaanah wa dee waanasan san caqiidadeenna kuma sugan xadiidkana inooguma iman doono rasuulka ilaahay xadiidkiisa inooguma iman doono arkaantii iimaanka kama jirta in ilaahay subxaanah wa dee uu intaan ashyaaduba iman abuurin dee cilmigiisii asaligaa wax ka soo dhici doono ama ahaan doona uu kuma sabqay taas welibana waxaa cilmigiisii kuwa sabqay dee uu qoray oo iyadna kitaabadaasoo horraysay ay jirtay haddana isagu yahay ka doonaya oo dee maasha allahu kaanu wamaa lam yasha lam yakun waxaanu isagu doonin maba ahaanayo mashiicada uu isagina wax kastaba yahay ka isagu iraadaynaya iraadadiisa aanu kaba hoos baxayn iyo ugu dambayn isagu yahay wax ka soo dhaca kownkanka isagu khalqaya abuuraya oo waa inta ay maraatibuliimaan bilqadarna culimadu ayma istilaaxa ay ugaba dhigteen haddaba iyagii cilmigaa hore ayaabay inkirayaan kol hadday cilmigaa inkirayaan dee kitaabadiina way inkirayaan dee mashiicadan bay inkirayaan waa dhammaanba qadarkii oo dhan bay wada inkirayeen qadar oo dhan qaybihiisii oo dhan ba way inkirayaan qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar markii sidaa lagu yidhi fa idaa laqita marka haddaad la kulantid ulaa'ika kuwa dadka caynkaasee waxaale aada la kulantid fa akhbirhum waxaad u warantaa ood u sheegtaa iyagood ugu warantaa annii anigu barii'un minhum inaan iyaga beri ka ahay beri aan kaba ahay wa annahum iyaguna buraa'aau minii beri inay iga yihiin shaqo inaanaan isku lahayn oo iyagu anigu aan beri kaba ahay iyaguna beri aygaba yihiin sababtu waxa weeye dee kol hadday cilmigii ilaahay subxaana wa tacaala inkirayaan iyo mashiicadiisaas iyo taa inkirayaan gaalaba weeye oo dee usushii iimaankay kaga mid tahay aliimaan bilqadar kol haddaanay rumaysnaynba inkirayaan cilmigaa ilaah horreeyey iyada bal markaa way ku gaaloobayaanba dee markaa waxaad u sheegtaa inaan anigu beri kaa iyaguna beri aygaba yihiin waladii ilaah baan ku dhaartay yaxliif bi uu kuba dhaaranaya cabdullaahi bni cumare wladii yaxlif bi waa sida inooguma sugan waxaanay kinaayo ka tahay un can ilxalifi biasma bismi illaahi waa dhaar uu kuma dhaaranayo magacii ilaahay oo dee isagu wuxuu ku dhaaran jiray deinay waa loo diido o u ogaa nahyigaase man kaana xalifan falyaxlif billahi aw liyasmut de wuxuu ku dhaaranaya wuxuu aha ilaahay subxaanahu watacaala ee halkan waxaanu uguma dhawaaqan siday bacda shuraax ay yidhaahaanba waa weynayn uu ilaahay subxaana watacaala magaciisii had iyo goor dee in la dhaarto uuna oo dhaartii lagu soo qaado magacii ilaahay bal taas had iyo goor dee dhaartii la badiyo bal taas isagoo iska dhowraya taasunbaabuu hadalka u yidhi macnuu waa isagoo ilaahay kuba dhaaranayo waladii yaxrifu bihi cabdullahi bni cumar waxaan ku dhaaranayaa bu waxa weeye dee ilaaha isagu cabdullahi bni cumar uu ku dhaartee low ana liaxadim low sabata hadduu u sugnaado ama ama low ana liaxadim low sabata ana liaxadim midkood inuu u sugnaaday mithla uxudin uxud oo kale oo dahaban dahab ah oo fa anfaqahu macnaa fii sabiil ilahi weeye daaco ilaah sabiilka ilaahay kuma bixiyo maa qabila allahu minhu ilaahay kama aqbalayo xataa yu'mina bilqadar ilaa uu qadarka rumeeyo oo dee kol hadduu dee qadarkii inkirsan yahay mu'minba maaha ruuxaan mu'min waa gaaloobaya ruuxa ana camal kastoo khayruu laba yimaado ilaahay kama aqbalayo oo ilaa uu qadarka rumeeyo ilaahay kama aqbalayo wixii uu bixiyey inkastaba haba badnaadeena taas buu yidhi marka wuxuu sheegayaa daliilkiisii taasoo uma qaala wuxuu yidhi xadaanii waxay waramay warramay abi aabbahay cumar bnu alkhadaabi oo qaala wuxuu yidhi bayna waqti naxnu anagu cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa aan kuma suganay daata yowmin maalin id waqtigaa dalaca waxaa soo baxay calaynaa korka yaga ku soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa caddaankoodu aada u daran yahay aada u dhar cadcad waa nin dee waxaanu ahaa malag suuro ugu yimi waxa weeyaan nin iyaguna awooddaa iyo qudradaasay tashakul bay leeyihiin haddaba nin baa nagu soo baxay aad u dhar cadcad oo dharkiisan uu xidhayay ay aada u cad yihiin shadiidu sawaadi shacari timihiisa madowgoodna uu aad u dara yahay oo timihiisna ay aad u madow yihiin kaasoo laa yuraa aan la arkahayn calayhi korkiisa atharu safari safaraadkii aan lagu arkahayn ayaa ahayde laakiin waa isla macno labadu waa saxiixun ninkaasoo laa yuraa aan la arkahayn calayhi korkiisa aharu safari safar raadki waayo dee waqtigoodii wasaaishan ruuxu e, iska isagoo gurigiisii dee ka baxay un intuu iska raaco aynu haysano sida diyaaradii oo kaleon iyadoo siiga ku duulin halkii kaleu ku socday gaadhaya may jirin ruuxa safar soo gala ka ugu roon baa dee raaxilo fuushanaaba markaa dariiqdii soo maray boodhkii safar iyo basaasis iyo wixii taas baa dee waxa weeyaan iyo bal dee jidkaa uu soo maray tiiftiis iyo taasaa kama muuqanaysay haddaba ninkani waa ninkaa dharka cadcad leh timihiisna ay aada u madow yihiin marka wax raad oo la yidhaaho ninkani meel kaluu ka yimi oo jid buu soo maray oo asartii safari asartii safari kamay muuqan walaa yacrifu mana garanayno mina xaal uu naga mid yahay axadun axad ay axadun axad mina annaga naga midna ma garanin marka waa arrin hariiba weeyaano waa istiqraab weyn baa ku sugan hadduu ninkani aanu nin safar <coughs> soo galay dee uu yahay oo meel kale ka yimi raadkii safar baa kama muuqan lahaa haddii aanay taasi jirinna dee reer madiine hadduu yahay way garan lahayn ninkii reer madiinana ma aha oo nin ay garanayaan ma aha raad safar iyo nin meesha ka yimina calaamadii kama muuqato waa marka horeba shay dee iyaga ay qariibsadeen ninkii xataa jalasa ay danaadheh waa soo socday waaba soo dhowaaday xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiyi sala allahu calayh wasalam mufdiyan ila nabiyi sala allahu alay wasalam isagoo rasuulkii ilaahay dee kusoo dhowaanaya soo gaadhayaba faasnada uu tiiriyey rukbatayhi labadiisii jirib ilaa rukbatayhi labadii jiribaa rasuulka oo ninkan ama dee waa malagane labadiisii rukbo labadii jirib buu wuxuu ku tiiriyey rasuulka ilaahay labadiisii rukbo macnaa waa soo dhowaaday si u soo dhowaanayay buu rasuulka ilaahay ag yimi hortiisii buu soo fadhiistay sida u fadhiistayna san markan aan atixiyaadka u fadhino aan u fadhiisana ay ahaydba taasuu u fadhiistay oo dee ay odhanayeen waad ruuxa daalibu cilmina jalsadiisii iyo kayfiyadii loo fadhiisan jiray taasi ahayde marka markuu weliba haddana kamuu fogaane jilbihiisii ayuu wuxuu soo gaadhsiiyey un rasuulka ilaahay jilbihiisoo sidaa ugu soo dhoweeyey ama waa soo saaray uunoo markaa jilbahoodiiba isgaadhayba isagoo dee u fadhiya saa maalan sida riwaayada ibnu xibbaan ba ahayd isagoo san dee markaan tabarrug aan samayno oo kale saasoo kale u fadhiistay wa wadaca wuu dhigay kafayhi labadiisii baabacana calaa fakhidayhi labadiisii bawdo korkeeda damayrtu dee imakaa kollay de haddaan gees eegna waxaan u celinaynaaba taa hore waa ilaa rukbatay ilaa rukbatayi nebiyo sala allahu alay wasalam iyada ishkaal ma jiro laakiin tan damiirku wuxuu u laabmi karaaba isagii uunoo markuu saa usoo fadhiistay ayuu labadiisii baabaco ee san aynu markaa taxiyaadka waa aynu halkaa labadeedna gacmood u saarno bawdooyinkeenna ayuu saa u saaray marka nawowi ba halkan wuxuu leeyahy معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسي وجلس على هيئة المعلم ba ii dhacdee lakiin kolley waa kitaabkayga qaladkiisii wajalasa calىa hayئaة المتacalim kolle cibaarada nawi taas bay ahayd lakiin waa kitaabkayga khadaiisa ninkii markuu soo socday labadiisii baabaca ayuu bawdooyinkiisii duldhigay waxaana u fadhiistay ruux mutacalimi sida uu u fadhiisto taas buu u fadhiisto oo dee kayfiyadaas bay ahayd si dee mutacallim u fadhiisanayay bal markaa taas bay ahayd laakiin imaamku sidaasuu yidhi waxaa kaloo dee imaka dee aan kuba fasiraynaa inaan damiirkan calaa fakidayhi kollay ha laba eego dadkii waa si xaaladiisa uga sii qariyo usii qariibsadaanba haba noqotee inaan damiirka u celinno rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nidhaahno wawadaca waa dhigay kafayhi labadiisii kafina waa kan kuma soo dhawaaday jilbahoodii ayse soo gaadheene calaa fakhidaya calaa fakhidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay labadiisii booduu saa u duldhigay waxaanan taa imaamku saa ha ku gaabsadee aan taa u dooranaynaaba ibnu xibaan bay saxiixiisa maalixsaan kitaabkiisan baa waxaa ku sugan damiirkoosan ah matiga xadiidka naftiisa markuu warinayay calaa fakhidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam baa kuma sugan dee markaa kol haddii man wixii naqliga aanu haynay taa yahay bal markaa arrinkan kale adabta ku fiicnaa waaban iska daynaynaayoo tani waa nooc dee iyaga tacmiya ku sugan waa xaaladan si ay u qariibsadaan oo arrinkiisan de ay u qaataan ruuxa jaafiga qallafsanaynin reermiya walow dee caalamadiina aanay kaba muuqan oo adabtiiyo waxyaalahaas dee aan sida ay ahayd aan uma fadhiisanayn bal taas buu yeelo bal waxaan leenahay damiirkaas iyadoo loo celiyaa saxiixa ibnu xibbaantaa inooguba sugan wa wuxuu yidhi yaa muxammadu muxammadow maxamedow buu idhi dee isaguna kollay hab dee mutacalim siiqa ha ku yimaada shakligiia laakiin mucallim baabu ahaa waaba rasuulka ilaahayna mucallimkiisii waxyiga uga keenayay gees kalena tan muu odhan yaa rasuulallahi iyo dee waana tii aayaddii suurata laa tajcalu <laughs> ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdukum bacdan dee waxyaalihii laguma fasiray aayadda ugu yeedhina magaciisa yaa muxamed yaha odhana yaa rasuulallahi yaa nebiyallaahi dhaca laakiin dee isagu waxa weeye tukuma yimi ayaa taaba ahayd no waxa weeyaan waana dee isagoo noocaa adigu bal dee tacmiyadaasna haba jirte yaa muxamedo akhbirna waxaad iiga warantaa can ilislaami islaamnimo iiga warran islaamku muxuu yahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi alislaamu islaamku an tashhada inaad qirto weeye an laa ilaaha ila allahu ilaahay uun mooyaane ilaah kale oo dee xaq lagu caabuda inaanu jiro dee ku adigu xaq lagu caabudoon ilaahay aanay inaanu jirinba wa ana muxamadan rasuulu llah nebi muxamedna rasuulka ilaahay u yahay sala allahu alayh wasalam wtuqiima salaata salaadiina aad oogtid watu'tiya zakaata zakada aad bixisid watasuuma ramadaana ramadaanna aad soomtid wataxuja albayta inaad beytkana aad u xajtid oo aad dee kacbadii adigoo xaj iyo nusugu sijeeda aad xaggeeda u qasadid in istadacta ilayhi sabiilan haddaad isaga xaggiisa dariiq u kacays aad in istadacta haddaad kartid ilayhi ila sabiilan wado iyo waxaad ku gaadho aada hesho taas kolleyda arkaantii kol hadaysan u dhantayna waqtigan uu yimi jibriil ee uu rasuulka ilaahay u yimi maha sanadii ugu horreeyey hijrada waa marar dambo dee faraa-idiba ay dhammaadeen oo xajka ugu dambeeyeyna xataa uu waajib ahaa bal dee xadiidka dadka warinaya abu hurayra kama midoo sanadii toddobaad madaxeedii madiina ama rasuulka ilaahay soxodii ula saaxiibay ay adigu ahayd boo sanadii intii hore lama joogin jooginbe waa mar dambe uun qaala wuxuu yidhi ninkii sadaqta run baad sheegtay oo arrintaa aad tidhi islaamku waa umuuraha run baad ku sheegtay qaala cumar baa wuxuu yidhi facajibnaa lahu waan la yaabnay ninkii maxay ula yaabeen yas'aluhu waa weydiinayaa wayusadiquhu waanu u rumaynayaa oo dee su'aashii waxay keenaysay ruuxan waxaan uu weydiinaya inaanu garanahayn inaanu garanahayn bay taasi keenaysay markan uu leeyahay run baad sheegtayna wuxuu khibro iyo cilmi u leeyahay waxaan inuu ahaa ayuu bal matalan taasi ay keenaysaa oo markaa bal istifsaarkiisii ama su-aashiisii iyo hadalkan baa isdiidaya oo dee waxay tani tilmaamaysaa inuu waxaan uu garanayo oo aqoon uba lahaa inay tan islaamnimadku uu tan yahay xadiidkaan wadaya waana xadiidkii dee arbiciin laga bilaabay ilaa intii ka dambaysay baan kuma arkaynay waana xadiidka imanka muslim isagu kuma bilowdo taas oo kale ayuu muslim adugu <coughs> xadiidkan uu kuba bilowda walow dee bukhaari xadiidkii inama alacmaalu biniyat buu kitaabkiisa ku bilowdaa aimada qaarkood sida dee sharxu sunno oo kale baqawi oo kale intuu xadiidka hore ku bilowduu kana raaciya waa qoloyinsay yeelan say labadaba u wada jamciyaan kutubtooda ay saasay fa faahbirnii can iliimaani buu yihi iimaankii igaba waran qaala wuxuu uhi an tu'mina billaahi inaad ilaahay rumaysid weeye wa malaa'ikatii malaa'igtiisa wa kutubihi wa rusulihi kutubtiisa iyo rusushiisa walyowmi alaakhiri maalinta dambena aad rumaysid oo dee maalin ka dambaysaa maja habeen ka dambaynayaan jirinba saasaa yowm laakhir loo yidhi wa tumina aada rumaysidna bilqadari maxalu shaahidku halkan weeye ibnu cumar xadiidka usoo qaatay qadarka aada rumaysid khayrihi wa sharihi khayrkiis iyo sharkii macnaha waxyaalaha ruuxa dee isaga uu jeclaysanayo isaga dee uu fiicnaysanayo ee bal matalan taasee kuba iyo wixii uu dhibsanayo karahayi iyo taa khayrkii iyo sharkiiba inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ilaahay subxaana wa tacaala hore usii qadaray waxaana uu dhacayo sidii ilaahay subxaana wa tacaala dee uu waxa weeyaan uu qadaray cilmigiisii asariga kuma sabqay taa aada rumaysid arrinkan ay kuwani sheegeenna markaa dee waa wax baadila ah, waana shay dee adugu bal matalan baadila ah oo dee waaba taa gaalnimadooda keenaysa kol haddee cilmigii inkirayaanba ilaahay subxaana wa tacala cilmigiisa inkirayaan <coughs> qaala wuxuu yidhi markaa sadaqta run baad sheegtay oo tiina imika waa rumeeyey qaala markaa wuxuu yidhi haddana faahbirnii ii waran can ilixsaani ixsaanka igaba waran waa fiicnaynta ama samafalkii oo adigu imika halkan waa ikhlaaskii iyo cibaadadii oo la fiicneeyo ilaahay subxaana watacaala dee loo ibaadaysa loo cibaadaysanaya islaamka iyo iimaankaasba ay kaba mid ahaayeen qaale markaa wuxuu yidhi ixsaankiina isagoo u sheegaya an tacbud allaha ixsaanku waxa weeye inaad ilaahay caabudid kaannaka tarawsi waxaad adigu aad arkayso ood hortaaganto uu kuu muuqdo ilaahay aad u caabudid taasba weeye fa in lam takun haddaanad ahayn taraahu oo hadday ku suurtogeli weydo cibaadadii inaad ulaba timaadid adigoo dee waxa weeyaan inaad gudato iyadoo aad mooddo inaad rabbiga arkayso oo markaa aanad ahayn mid arkayaba fa inahu yaraaka ilaahay isaga ku arkayo macnaa cibaadadii ula kaalay iyadoy kaa qaalib noqotay ilaahay idilaaciisu ilaahay aragtidiisu bal markaa kaa qaalib noqotay taasuba caabud imaam nawi ba halkan sharaxa wuxuu ku leeyahay intan waa walow xadiiskuba guud ahaan dee xadiida laba idhaaho waa axaadiida madaaru lislaam bal islaamkii aan waxba kaba tegahaynba oo saa uu yahay jawaamiculkalama ma waxyaalaha axaadiida waaweyne umuurihii qawaaciddiiyo kuliyaadkii islaamku inoo shamlinaya hadalkan kooban ee rasuulka ilaahay ixsaanka uu kuma fasiray buu leeyahay waa jawaamiculkalim alatii uutiyaha sala allahu calayh wasalam oo wuxuu leeyahay haddii aan qadarno axad inaga inaga midi inuu cibaadadii isu taago isagoo rabbigii arkaya dee wax alla wuxuu ka tegayo uu karayo oo wixii uu karayay khuduuc iyo khushuuc iyo maalan adigu cibaadadii oo dee uu dhammeeyo ah wixii uu karayay wuxuu ka tegayaa markaa ma jirto waa wada dhammaynaya daahirkii iyo baadinkiiba oo macnaa waa wixii isaga u suurtagelaya khushuuc iyo khuduuc iyo hagaajin cibaadada uu hagaajiya daahir iyo baatinba iyo iqbaalkaas ayuu ulaba imanayaa taas buu ulaba imanayaa marka macnuhuna wuxuu noqonayaa un marka la eego axwaashaada dhammaanteed waxaad ilaahay u caabudaa sa adigoo arkaya aad u caabudi lahayd oo kale taas uba caabudba weeye marka in dee taasna waxa weeyaan un oo uu leeyahay sheekhu arrinkaasna waxay dee eh, horeynu sheegnay ee inuu cibaadadii la dhammeeyo daahir iyo baatinba ay kaba dhalatay oo ay ka dhalanaysay waa garashada uu addoonku garanayo ilaahay subxaana wa tacaala idilaaciisa uu arkayo daalacanayo bal marka waxa ay tahayna dee ruuxii muslimkaana kollay taa waa rumaysanya istishcaarkii iyo dareenkii iyo inuu waxaan qalbigiisa had iyo goor kusoo xaadirsado ayuunbaaba kaba maqan oo macnuu waxa weeye cibaadadaada aada laba imanayso iyadoy taasi kaa qaalib noqotay bal matalan ula kaali weeyaanoo maqsuudku wuxuu noqonayaa boorin laysku boorinayo cala alikhlaasi fi lcibaada wa muraaqabat lcabdi rabba addoonkuna rabbigii had iyo goor qalbigiisa dee itilaaca rabbi bal inuu kaba buuxo xaadirsanayo oo markaasi dee cibaadaadkiisa oo ay saa dhan ay u wada dhacaan marka fa inahu yaraa qaala wuxuu uhi fa akhbirnaa can isaacati saacadda iyo qiyaamada iyagaba waran qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi mal mas-uulu kan la weydiinaya canhaa saacaddu biaclama mid ka og maaha min asaa'ili ka weydiinayo si adigu aanad u ogeyn ayaan adna waqtigay dhici doonto aanan uba ogeynba waxaana uu leeyahay sheekhu halkan waxaa kuma sugan ninkii caalimka iyo muftiga iyo keyrkoodba waxaanu garanayn haddii la weydiiyo inuu idhaha laa aclamu arrinkaasna nuqsaan isaga kuma aha ee waxay daliil u tahay taqwadiisa iyo waracnimadiisa iyo cilmigiisa badan bay taasi daliil uba tahay qaala wuxuu ihi fa akhbirnii igaba waran can amaaraatiha calaamaadka ay saacaddu leedahay kol haddii haddaba aan waqtiga ay imanaysa la garanayn laakiin bal calaamaadka ay leedahay ee lagu garanayo inay dhowdahay ii sheeg qaala wuxuu idhi antalida inay dhasho weeye al'amatu addoontu rabbatahaa tii sayidadeeda ahayd ay dhasho kollay rabbahaana waa inoo dambaysaa baclahabaa inoo dambaysa adigu waa sayidadeedii inay dhasho taas iyada waa mid oo calaamo ayay tahay fadaaka min ashraadiha tafsiirada culimada ay halkan kuma fasireen kuwayaalaha ugu dhow waxaa kaba mid ah macnuhu waxa weeye oo bal iminka halkan ay tahay lafdiba inoo soo socdaba yacni saraari oo dee haweenaydii addoonta ahayd addoonta ahayd ayaa waxay dhalaysaaba oo dee sayidkeedii ama woolada hadday tahay bay u dhalaysaa ama ha u dhasho idanba ama inan ha dhashe ee markaa ciddii ay u dhashay sayidkeedii iyo maaligeedii ay uba dhashayba inay waxa weeye wuxuu noqonayaa bimansilati sayidihaa buu kuba sugnaanayaa taas oo dee hwa ay jiraan oo taariikhda islaamkan kuma haynaan bal dawladdii reer cabaas oo kale cabaasiyiintii oo kale markaan eegno raggoo badankoodu waxaa dhalay dumar iimaa ah oo ama addoommo ah umulwalad ummuhaatu awlaad baaba in badan oo kaba mida dhalaya haarun rashiid baabay dhashay umuwalada ay dhashay iyo awlaaddiisii qaybo kaba mida dee samaamuun iyo amiin isaga may dhalin eh. marka ragga caynkaas oo kalea dee markii amadii waxay noqonaysaa min jumlati raciyatihi bay noqon oo sayidkeedii iyo baltaas waa maaligeedii oo mulugtii bay dhalayaan waa tafsiir laguma fasiray de in tan kale dee markay umuwalada dhasho ilmahana ama waxa weeya ninkana dee maalkiisa iyo wixii uu lahaa uu ilmihiisa uu noqonaya ka hantiaya waxyaalaha dee walow ay xoroobayso haddana uu bal maalan dee isaga aabihii looma nisbaynayo uu milkeeyo ayaabay dee kaba mid noqonaysaa bal taasi walow ay xoroobayso hadday dee umuwaladaba ahayd bal taasna waa ikhbaarun can kathrati saraari wa awlaadina waa iimaadaas dee addoommaha ah ee ruuxu dee milkalyamiin uguba tegayo badnidooda ay badnaanayaan sida waqtiga qaarkood ay badnaayeen awlaadoodii oo bimansilati sayidihim sayidihaana ay dhalayaan bal taas weye xuquuqoo badnaato oo ilmuhu waa waaqiceedna lagu fasiri karo inta caaqnimadu badnaato waladkii ama inan ha noqdo ama inanbe hooyadii uula mucaamaloodo si sayid uu addoontiisa ula mucaamaloonaya hadday tahay hadalka iyo cayda iyo dee taas iyo maqal la-aan adigu bal waxaasoo kale oo waqtigeena dee caaqnimada jaanibkaasoo kale badan bal taasna laguma fasiriye adigu waa inay dhasho addoontu rabadeedii ama sayidadeedii ay dhasho waan tara aragtid alxufaata kuwii kabaalaa alcuraata ee qaaqaawanaa alcaalata ee caydhaha waa kuwii xaaladoodu taa ahayd ricaashaai adhiga raaci jiray ee reer miyigaba ahaa xaaladoodna taa ahayd oo intay isbedelaan magaalooyinkiiba ay degaan yatadaawaluuna ku dherartamaya oo isugu tardeefaanayaba kuna tartamaya fi lbunyaani liski macnaa inay noqdaanba iyagu saadadii ay noqdaan madaxdii ay noqdaan dadkii xoolaale ay noqdaan oo bal markaa iyagu ay dee waxa weeye guryihii iyo dadka xaajo iyo faaqada u ah inay marka dambe isugu faanaan dee waxaan ay yeesheen daraaddeed iyo inay noqdeen kuwii ru'asada ahaaba ayna bunyaan iyo dhis ay isugu faanaan bal taasna waa ashraaddeedii bay kaba mid tahay qaala wuxuu yidhi cumar baa odhanaya uma dalaqa ninkii ama saa'ilkii baa tegay falabistu waxaa nagaaday oo rasuulka ilaahay baanu malaa la kulmin mariyan muddo waa mariguna waa waqtan dawiirane laakiin abu daawuud iyo tirmidiya baa halkan riwaayadooda dhacday saddex xisho inay haydba oo inaanu bal mar helan walaa waxaa la arkaa markiiba majlisku kaba kacay su-aali ay dhammaadeen ee kale hawlahoodiina waa hawlihiisiina waa ku maqnaa rasuulka ilaahay baanu intaa laba kulmin saddex xisho muddo gaadhay muddaan adigu naga uma qaala lii rasuulka ilaahay baa wuxuu igu uhi yaa cumaru cumarow tadri ma garanaysaa man saa'ilu kii waxi weydiinaya ku ahaa cidda uu ahaa miyaad garanaysaa saa'ilkii qultu waxaa ihi allah warasuuluhu aclam qaala wuxu uhi fainahu jibriilu jibriil buu ahaayo ataakum waa idin yimi yucallimukum isagoo idin baraya diinakum ama layucallimakum diinakum si uu diintiina idin baro ayuu idin ee islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii inay diin diintu ay dee intaa kaba kooban tahay ama laftiga diin intaa wada shamlinaya xadiidka waa inooguba sugantahay bal kolley fawaaid aad iyo aad u badan baa inoogu sugan ee xadiidku waa inoo yar socon doonaa ee waana xadiid ah in badan soo aragteen oo markaa umuurahaas in waxa weeyaan dee kuma joogjoogsanayo maxalu shaahidkuna waa halkan dee inay usushii iimaanka kaba mid tahay aliimaanu bilqadar waana riwaayaadna waa kuwan kale xadaثnي mحamed بن عubayd الغubariي وأbu kamil الجaxdariي وأحmed بن cabdة qalوا xadaثna xmad بن زayd عan mdrn الwراq عan cabdاللahi بn buraydata عan yaحya بn yacmara qaala marka yaحya بn yacmar iyo cabdالlahi بn burayda intii horean soo aragnay moxamed ibnu cubayd iyo abu kamil iyo kolle axmed ibnu cabdilla muqadimad iyo xamaad ibnu zayd baa u kusoo aragnay ee nin baa sanadka jira uun ninkan madar laba yidhaaho alwaraaq waxay ka dhigan tahay in badan baa culimada iyo kolkol dikrigooda alwaraaq la yidhaah ama waraaqu fulan la yidhaah waa kii wax qori jiray uun wax naskin jira oo masaaxiiftuu qori jiray oo sidan baa alwaraaq loo yidhi madar ibnu dahmaan baana la odhanaya waa nin saduuqah ee laakiin ma aha rijaashii saxiixa ama xadiidka saxiixa laga warinayay nin itqaansa saasale ma aha a'imo kala duwana ninkan way daciifiyaanba bal taas hadday barhkood yidhaahaan dee ay bal yar xoogeeyaana waxa arrintiisu ay tahay un xadiidkiisu marka uu xadiid dad kala wariyey dee uu isagoonoo kale raacayo mutaabaco oo kaliya shaahid waa usoo badaa laakiin wax kale oo ah xadiid isaga gaar ahaantiisa uu asalo isagu warinayo kole rijaashii xataa xasanka xadiidkoodu jaanibkaa noqonaya maaha marka maxaa taal muslimna meelo kooban buu kitaabka ku leeyahaye intuba waa mutaabacawn xadiidkii horean soo aragnay waa inoo sugnaaday marka waana kii kollay muqadimadiina waxbaan kusoo yar aragnay jaanibka dadka caynkana inuu wax ka warinayo markuu raggaa hore xadiidkooda uu wariye waxaa arrinku yahay uun in cabdillahi bnu buraydata kahmas baa kama warinayay rag kaleo ka warinayaana waa inoo soo socdaan marka waa dariiq mutaabaco ee maaha dariiq asala oo isaga la ictimaadsanaya maaha matiguna waaba kii hore waa intan qaala wuxu uhi lama takalama markuu hadlay macbadun macbad bima takalama bihi wixii uu ku hadlay fii sha'ni lqadari oo xagga qadarka anfintiisa ayaan ankarnaa dalika arrinkaa inkirnay oo nuqoonsanay qaala wuxuu uhi faxajajtu waan soo xajay ana aniga iyo wa xumayd bnu cabdiraxmaan alximyariyu xijatan xaj baanu soo xajnay markii hore waa kaa xaajaynaa oo muctamiraynaya imaka halkan shakiba ma jiro way soo xajeenoo dee iyagu xaj bay u yimaadeen dee cumraduna hawlaba socotaba waftiga xijana kollay carab wixii u badnaa ee lagaba maqlay waxa ayaa waxay ahaayeen buu leeyahay kasrada xa'da la kasriyo xijatan la yidhaaho walow qiyaasku keenayo dee xajatan in la yidhaaho marka labada luqaba way jiraan tanna waa luqa masbuuco carabati u badnaydba weeye inay xija ay kaba cabiraan labada iyadaas waa jinay wasaaqu lxadiida xadiidkiibay kaxeeyeen oo ujeeddadu matigii inooma soo dhiganayo raggan uu jamciyeyna waa raggan sheekhyadiisa axmed ibnu zayd kaba warinayey ee iyagu markan uu kaba warinayay sanadkii iyo markay sheegeen matigiina way raaciyeen laakiin sheekhu kol haddii matigii horeeyey imika ma soo celinayo muxuu idhi bimacnaa xadiidi kahmasin wa isnaadi kahmas xadiidkiisi iyo isnaadkiisii ayay la macno ahaayeen oo dee waa alfaadahan soo maray ama macnihiias aynu soo maray ayaa lafdigooduna ahaa wa fiihi bacdu ziyaadatin wa nuqsaanu axrufin eg ziyaaday lahaayeen oo waxyaalo alfaado ay la dheeraayeen waa jiraa waxyaalo ama kelimaad ay ka nuqsaansaayeen kii hore waa jiraa inoomuu bayaamin iyada tii ee laakiin wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisii dee wax weynoo macno oo imaka ay ku kala duwan yihin oo inoo soo kordhayuu inoo sheegaa ma jirto laakiin waa alfaado iyagu kuwani ay la dheeriyiin iyo alfaado kaa hore laba dheeriyey baa jiray se xadiidku waa kaa horeynu soo maray وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna يحيى بن سعيد القضان qال xdثna عثمان بن غyاث qال xdثna cبدالله بن برaydة waa xadiidkii une can yaxya bni yacmara waana arrinta uu bukhaari kaga dawayo bukhaari kuwan abwaabo buu ku keeni lahaa oo baabo kalu kalba u dhigan lahaa laftigoodii ama ha gaabsado ama ha dheereeyabe oo iminka isagu israacinaya waxumayd can yaxya bni yacmara yacmarna kollay dee waa wasnuficil ba dee kollay aan aynan u sarfin ahayn be waxumayd dee waana iyo calamnimo xumayd bn cabdiraxmaani qaala waxay yidhahdeen labadoodaasi laqiinaa cabdallaahi bna cumara cabdullaahi bni cumar baan la kulanay fadakarna alqadara alqadra haddii la yidhaahna luqa ahaan waa bannaan yahay labadaba ee qadarkii baanu sheegnay iyo inay qolooyin soo baxeen qadarka inkiraya oo la qadarba iyo wahmaba jiro iyo wamaa yaquuluuna fiihi qolooyinkaa soo baxay reer basraad macbadkaas iyo dee ciddii ku raacsanayd waxyaalihii ay kuma qowlayeen فاقتص الحديث كنحو حديثهم cabdillahi ibnu burayda ayaa kollay xadiidku isugu imaanaya cusmaan ibnu kiyaasna cabdillahi buu kaba warinaya laakiin qolooyinkii hore aynu soo marnay xadiidkoodii oo kale ayuunbuu dabagalay oo fakhtasal xadiida xadiidkiibuu raacay weeyo ujeeddadu waa matigii aynu soo marnay buu sheegay isagoo tatabucaya kelimaadkii iyo cibaaraadkii ay ku soo noqonayaan laakiin xagga macnaha ay wadaagsanayaan ee alfaada ay ku kala duwan yihiin way jireenoo ka naxwi xadiid imrankaa hore xadiidkoodii wax laba mid ah can cumara cumar ay kaba wariyeen radia allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalam wa fiihi waxaa kuma sugnaa shay-un shay oo min ziyaadatin ziyaada aan halkaa hore inooguba sugnayn waqad naqasa minhu cuhmaan ibnu kiyaasna markanuu cabdillahi ibnu bareyde xadiidka kaba warinayay waa dhimay xadiidkii shay an waxbu kaba dhimo alfaadaha qaarkoodna way dhinaayeen laakiin xadiidka asalkiisii waan haysanaa riwaayadii ugu taabsanaydna waa taa uu inoo soo horraysiiyey macnihiisuna dee waa xadiidka aynu garanayno ee in badanba hilaan dee kitaabkii ugu yaraa kutubta xadiidka lagaba bilaabanaya inooguma sugnaa وxdثnي xجاaج بن الشhاacر qال xdثna يuنس بن محمد qال xdثna المcتmر عن أbيه xجاaج بن الشhاacر xجاaج بن يوسف horeynu usoo maray ninkii ظaalimkaabay isku magac yihiin lakiin waa nin dee isku dabaqana maaha isku reerna ha ahaadeene lakiin awoguya bay ku kala baydhayaan hore aynu taa usoo maray in muctamir baa wuxuu ka warinayaa can abiihi aabihi aabihiina waa sulayman utaymi waa imaam macruuf aynu hore usoo aragnay muqadimadii kusoo aragnay oo muctamirkana isna waa nin dee hiqa ah oo isaguna raggii hiqaat ruwaad kaba mid ee ah muctamir ibnu sulaymaan ibnu darkhan aabbihii baa muxuu ka warinayaa can yaxya bni yacmar qolooyinkii hore oo dhan cabdillahi ibni burayda ayay isugu imanayeen laakiin maanta sulaymaanu taymi xadiidkii cabdillahi bni burayda waa la simay oo waa la dabaqa eh yaxyu kala wariyey oo isagu maanta raacay oo waxa xadiidka riwaayadiisii kuba raacay cabdillahi bni burayda can ibni cumara can cumara can nabiyi sala allahu alay waslam binaxwi xadiiihim xadiidkoodii mid laba mid ah bal xadiidka xadiidkii abu hurayra oo ka laba mida cumar la wadaagsaday waa xadiid markaa imika intii hore o dhami markay noqoto tirada muslim la tirinaye axaadiistiisa la wada tirinaya xadiid keliya laga wada soo wada qaadaya waa xadiidkii labaad waanan arki doonaa waxadaثna abu bakr bn abi shaybata wa zuhayr bnu xarbin jamiica can ibni culayata abubakar ibn abi shayba waa ninka ugu axaadiis badan kun iyo shan boqol iyo dheeraad buu kaba wariyaa muslim sida hore usoo sheegnay zuhayr ibnu xarbinna waa tii markii dhaweyd uu kuwa bilaabay isagu kitaabka ninkii uu ku bilaabay buu ahaa labadoodoo wada jira ayaa xadiidka ayay ka warinayaan cali ibni culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim imaamkii la odhanayay qaala zuhayrun haddana laakiin sheekh uu kala duwayaa cibaaraadkoodu ilaalinayay alfaadoodii oo waa ixtiyaadkii iyo waraciisii aynu hore usoo maray markaa zuhayr isagu wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim oo macnuhu waxa weeyaan labadoodu ibnu culayaha ka wada wariyeene abubakar isagu markuu warinayo laftigiisu can ibni culayata ayuu ahaa ama zuhayr isagu markuu ibnu culaye kaba warinayay ee uu muslim isaga u sheegayay muu odhan ibnu culaye e wuxuu ka cabiray cibaaradan xadaanaa ismaaciil ibnu ibrahim ismaaciil ibnu ibrahimna waa ibnu culaya culaya waa hooyadii ee waa ku shuhroobay uun can abi xayaana abi xayaan ayuu kaba warinaya yaxya bnu saciid ibni xayaan baa la yidhaha saacadna waa ii dhacday can abi zurcata bni camri bni jariirin can abi hurayrata kolley raggan way nagu soo noqnoqon doonaan abi xayaan iyo <clears throat> abu zurca oo jariir ibnu cabdillaahi awow uu ahaayo nin taabiciyaan wuxuu ka warinayaa abu zurcahaas jariirka u awowgiina waa saxaabigii macruufka ahay jariir ibnu cabdillaahi abu hurayra oo can abi hurayrata qaala kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay yowman maalin baarisan mid muuqda linnaasi dadka ayuu u muuqday oo daahira oo dadkii aan kaba qarsoonayn oo dadkiina ay la joogaan ayuu ahaa maalin fa ataahu rajulu nin baa u yimi fa qaala wuxuu idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahay ma mal iimaanu iimaanku muxuu yahay tii hore moxamed baan soo aragnay waa daahirba hadduu doono dee waa ikhtilaafkii alfaada ruwaadda xadiidkuna waa kii hore uun laakiin kan abu hurayre bukhaari iyo muslimba way wada wariyeen ama kaa horaynu soo marray cumar xadiidkiisa waxa weeyaan muslim baa wariyey bukhaari lamu wadaagsanin kan buu bukhaari la wadaagsaday wuxuu yidhi markaa ninkaa u yimi mal iimaanu iimaanku muxuu yahay qaala wuxuu uhi an tu'mina biاllahi wa malaaikatii wa kitaabihi inaad rumaysid ilaahay malaa'igtiisa kitaabkii iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa iyo wa rusulihi rusushiisa wa tu'mina aad rumaysid bilbacthi alaakhari aakhiri de isa soo saaritaanka la soo saarayee dambe aad rumaysid taas buu yidhi kole cibaaradii qadarku halkan inooguma sugna in riwaayaad laakiin waa inoo wada dambeeyaan kale bal markaa cibaaraadka waxaa yar cusubun waliqaa'ihi iyo watu'mina bilbacthi alaakhiri liqaa iyo bachigu kollay waxbay wada noqonayaan oo la kulanka ilaahay loola kulmayaa dee adduunyo lagula kulmaaye waa aakhira ayuu noqon waxaana laakiin sa ibnu salaax iyo qolooyin ku kala farqiyaan liqaa'ihina maqsuudku wuxuu noqonayaaba dee waa inay geeridii oo ruuxu inuu dhiman oo uu qabri geli oo kale taasoo uu dhiman doono oo hadhowna jasiihu laba kulmi baciguna waa isa soo saarkii laysa soo saarayey ee dee qiyaamadii buu noqon cibaaradan al aakhiri ee dhacday xadiidkana kollay ibnu salaax iyo iyagu yidhaahaan waxaa aakhir loo keenay bacthi horaa jiray oo ruuxu adduunyo nash ah hore abuur horaa jiray oo aynu dee ilaahay intuu inagu abuuray aan joognaba noloshaa horaa horraysay bachiga arxaam inta laga soo baxay adduunyo la yimi waa nooc nash oo ama bacthibaa buu noqonayaa bal mathalan bactiguna dambe ee qiyaamo intaa dee markaa suurta la afuufo dadka xabaalahoodii laga soo saariyo lasoo wada noolayno waa nashadii labaad iyo bacigii labaad marka bilbachi alaakhiri taas bay kuma fasireen ay ku tawjiihiyeen bal imanka xadiidka inooguma sugan <coughs> oo aada rumaysid bacigaa dambe aada rumaysid oo wuxuu leeyahayna markaa bal alliqaana wuxuu xasilayaa un bilintiqaali ilaa daari ljaza tegidda daartii jazaa la tegaya ayaa liqiin noqonaya ku xasilaya baciguna uu kasii dambeeyaayo waa markaa qiyaamadu ay dhacday ee saacad suurtii la afuufee dadka laba soo saaro bal taas ba wey fasiray liqu inuu bacsigu kasoo horeeyo oo marka dadka lasoo bixiyo dee la kulanka ilaahay ama dadka mu'miniinta aragtida ay arkayaan iyo dadkii dee waa xisaabtii ilaahay xisaabaya iyo ayaaba liquu noqonayaanoo maa bacda albacsi baa liquu noqonaya taasna lagu tawjiihibal ama lagu fasir qaala wuxu uhi ya rasuul allahi ma alislaamu qaala alislaamu an tacbud allah walaa tushrika bi shayn rabbi inaad caabudid oo aanaad waxba ugu shariig yeelin kale halkii hore shahaadadii bay ahayd oo dee cibaadadaasba waxa ugu horreeyay ruux islaamnimo kusoo geliya shahaadada aynu soo maray ahayd cibaadaduna addaaca maca khuduuc iyo tadallul ayaaba cibaado la iyo maxababa raaciyo laakiin bal waxay noqonaysaa cibaadadu walow dee ay ka shaamil salaadii iyo soomkan iyo umuurahan la sheegaya ay cibaadadii soo gelayso umuuraha dambe markaa waxay noqonayaan min cadfi khaasin cala alcaam cibaadadu way ka wada caamsan tahay way ka waasacsan tahay <coughs> oo bal matalan kuwani waxay noqonayaan shay khaasoo qaybo cibaadadii ka mid oo cibaadadii lagu cadfay haddii an tacbud allaha walaa tushrika bi shayan xadiidkii hore aan kuma fasirano oo shahaadadii macrifadii iyo garashadii iyo aqoonsigaa hore iyo qiritaankaa laguma fasirana iyada dee waxay noqonayaan unuun qaybtii dee arkaantii kale islaamku sida xadiidkii hore ay noola mid noqon doonaan marka muxuu yidhi an tacbud allah walaa tushrika bi shayan watuqiima asalaata almaktuubata watu'addiya azakata almafruuda zakadii faradka inaad gudato kollayna waa baab tafanunun ee maktuubadiina waa tii faradka ahayd oo ina salaata kaanat cala lmu'miniina kitaaban mawquutan adigu kitaaban macnaa maktuuban caleyh weeye lagu farad yeelo lagu waajibiyey sakadna iyadna waa tan qadareen bee laba farad yeelay yeelayoo adigu waa tafanuno xaggii cibaarada ee macno keliya ay wada keenayaan walow dee ay maalan waxyaala ay ku kala yar farqiyaanna ay jiraan barhkood watasuuma ramadaana qaala wuxu uhi yaa rasuul allaahi